wasalaamu calayh marka waxyaabaha nebiga lagu sameeyo dhibabka ah ayuu sheikhu noo tirin doonaa hadday tahay istihzihii iyo sukhriyadii jeesjeeskii hadday tahay tacmigii iyo shatmigii iyo caydii haddii ay tahay waxyaalo xunxunoo lagu sameeyo oo asagoo tukanayo ma dheer madaxa laga saaro ama dhabarka laga saara isagoo sujuudsan inay gaareen gabdhihii nabiga calayhi salaatu wasalaam laba gabdhood oo ka mid ahoo rasuulka uu dhalay gabdhihiisa ka mid ahaa oo ay kala qabeen laba wiiloo abulahab oo nebiga adeerkiiya uu dhalay ay ayadana xumaan uga dhigayaanay leeyihiin nebiga ha loo furo si maaragtay nebiga lagu dhibo oo labadii gabdhood loo soo furo jidka oo qodax loo dhigo oo meesha uu marayo waxyaalo sidaasoo kale ihi oo aad u dhib badan ayay ku samayn jireen dadka marka arrinkaa tawalliyey badankoodna waxaad arki doontaan oo odayaasha ka ahaa ilaahay masaa'ib ayuu adduunka ugu keenay qabla alaakhira adduunkana si yacni maaragtay saxariira ayay uga baxeen oo ilaahay nebigu waa uga raaxeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh dhibka markii muslimiinta uu ka bato nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu khidu u samayn doonaa dadka muslimiinta ah khidadaas oo ah in guriga ninka la yidhaahdo saxaabiga alarqam ibna abilarqam inay dadka halkaas iskugu yimaadaan oo meeshaas tacliimtoodii iyo cibaadadoodii iyo kulli gurigaas uu noqdo oo ah meel ka qarsoon indhaha mushrikiinta gaalada indhahooda ka qarsoon si dhibka muslimiinta uga yaraado si dhibaatada muslimiinta ay uga yaraato baynamaa dacwadii ay la jahreen markay la jahraanna mushrikiintii ay dhibayaan dhibaatadaasay uga yaraato daraaddeed buu nebiga markii hore u sameeyey kabacdina hijradii ila alxabasha oo alhijra lula wlhijra aaniya arimahaas ayuu darsigeenna ku saabsan yahay oon arki doonna biidn illahi tacaala ictidaa'aatun calaa rasuuli llahi sal allahu alayh ali wasalam xadgudubyo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay mushrikiintu ku samaynayeen ayuu cunwaankan musanifka u caqiday wuxuu leeyahay musanifka raximah llah walamaa fashalat qurayshun quraysh markii ay ku fashilmatay oy fashishay waya-ishuu ay quusteen in arrimihii ay dalbeen wax uga agaago ay ka quusteen wara'ow ana alindaara waltaxadii walmusaawamata lam tujdi nafcaa wara'ow ay arkeen ana alindaara digniintii ay abu aalib siiyeenay u digeen wataxaddii hadalkii adkaayay kala hor yimaadeen abu aalib oo dagaalka iyo waxa lamidka tusinayay hadduu arrintan wiilka uu adeerka u yahay ka joojin waayo waalmusaawamata gorgoradii ay la yimaadeen oo kula gorgortameen wiilkaadana sii aan dilnay adigana wiilkaan qaado oo isna uu ka diiday intaas markii ay arkeen lam tujidi nafca wax tar inaysan la imaanin oo waxba ayan tarin yay badauu waxay bilaabeen bilictidaa'aati xadgudubyo ay ku xadgudbaan cala daati rasuuli sal allahu alayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam daatadiisa ay dhib u geystaan taasay bilaabeen wazaaduu fii tacdiibi lmuslimiina wazaaduu markaasay waxay kordhiyeen nabigana inay dhibaan bay bilaabeen waxayna kordhiyeen fii tacdiibi lmuslimiina muslimiinta cadaabidoodii la cadaabayay iyo watankiili bihim dhibaatayn ayaga la dhibaataynayo dhib loo geysto ayay kii hore mid ka siyaado ah ayay u kordhiyeen muslimiintii arintaa darteed weeyaan waxaytu ina arasuula sala allahu calayh ali wasalam meeshii nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam kaana uu ahaa mucazazan mid la xoojiyo oo cizo iyo sharaf lahaa mid la sharfo ahaa muxtashaman mid laga xishooda ahaa ay mustaxya mid laga xishooda ahaa muxtaraman mid la ixtiraamo ou ahaa faqad tawallaa mar hadduu nebigu sidaa ahaa oo xushmad iyo cizi iyo maaragtay xurmo ou lahaa faqad tawallaa iidaa'ahu kubaraa'u qurayshin faqad tawallaa waxaa arintaas tawalliyey oo la wareegay iidaa'ahu nabiga dhibkiisa kubaraa'u qurayshin wa ru'asaa'uhum quraysh madaxdoodii iyo maarata dadkii ru'asada u ahaa ayaa arrintaasi tawalliyey ayagaasaa marka nabiga ku dhiiriday salawaatu ullahi wasalaamu calayh walam yajtari calaa dalika dhibkaa nabiga la dhibo calayhi salaatu wasalaam kuma dhiiranin adnaabuhum kuwoodii liitay iyo wacaamatuhum dadkoodii caamka ahaaye dhammaantood dadkii kaleoo madaxda ka soo haray ayaa loo jeedaa caamatu nnaas wey madaxda wixii ka soo haray oo dhan iyo dadkii liitay nebiga kuma ayaan dhiiranin salawaatu ullahi wasalaamu calayh cidda marka arrintan tawallisay oo u istaagtay in nebiga la dhibaahi waa madaxdii quraysh ay lahayd weeyaan wa kaana nafaru aladiina yu'duunahu fii beytihi wa kaana nafaru kooxdii waxay ahaayeen aladiina kooxdii yu'duunahu nabiga dhibaya fii beytihi gurigiisa ku dhibayay waxay ahaayeen abaalahabi abulahab oo nebiga adeerkiiya waa kan koobaad waa shan nin buu tirinaya alxakam ibna abilcaas ibna umaya waa ninka labaad wey kan saddexaad waa cuqbata bna abi mucaytin kan afraad waa cadiy bna xamraa athaqafi kan shanaadna waa bna alasdaa alhudali shantaa nin nabiga gurigiisa ku dhibi jiray gurigiisa laftii ahaayeen daris bay meeshuu marka arintaas bay nebiga ku dhibi jireen shantooda inay dhibaan bay maaratay ka qayb qaadan jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam wa kaanuu waxay ahaayeen jiiraanahu sala allahu calayh waali wasalam nebiga dariskiisabay ahaayeen fa kaana axaduhum midkood wuxuu ahaa yatraxu calayhi nebiga mid ku tuuro wuxuu ku tuuri jiray raxima shaati wahuwa yusalli rida markii la qala ilmogaleenkeedii ayuu nabigoo tukanayo ayuu ku tuuri jiray mid ayaga ka mid ah yatraxu calayhi nabiga dushiisa mid ku tuurabuu ahaa raxima shaati rida ilmogaleenkeedii wahuwa yusalli asagoo nabigu tukanayo ayuu maarta ku tuuri jiray wa kaana yatraxuhaa wuxuu ahaa midkood mid nebiga ku tuuro fii burmatihi idaa nusibat fii burmatihi dherigiisa ama digsigiisii idaa nusibat markii la taago oo yani maaragtay dabka la saaro intuu soo qaada buu nebigu ku tuuri jiray yani maaragtay qidrigaas ku tuuri jiray alburmatu waxaa la yidhahda waa qidrun min alxijaara waa yani maxaa la yidhaahdaa digsiga ama dheriga oo dhagaxa laga sameeyey baa loo wa kaanuu idaa taraxuu calayhi waxyaalaha xunxunka markay nebiga kusoo tuuraan idaa taraxuu calayhi dalika nebiga markay arrimahaas eh, madheertaa ama maaragtay ilmagaleenka ama dherigaas markii wax lagu sameeyo lagu daadiyo oo waxa lamidka ihi markay ku tuuraan yakhruju bihi cala alcawdi soo noqodkiisa markuu soo laabto ayuu la soo bixi jiray nebiga wuu soo qaadi jira shayga ku tuuraan markaasuu fa yaqifu bihi wuu istaagi jira shaygaas calaa baabihi axadkii soo tuuray iridiisa ayuu nebigu la istaagi jiray wixii lagu soo tuuray intuu soo qaado ayuu gurigii ninkii soo tuuray buu nebiga hortiisa istaagi jiray markaasuu wayaquulu nebiga odhan jiray yaa banii cabdi manaafin ree bani cabdi manaafo ayu jiwaarin haada yani jiiraankani waa maxay darisnimadani saan ah waa sidee wey masaana darisa wey aya jiwaarin haada kanima daris baa wey waa dariskee daris aadan ammaan ka helaynin oo adiga ku dhibayahay waa maxay uma yulqiihi fi ariiqi shaygiibu marka intu iska tuuro wadada intu ku tuuro uu ka tegi jiray lagu soo tuuray nabiga calayhi salaatu wasalaam wa kaana umayatu bnu khalafin ninka umayat bna khalaf la yidhaahda oo mushrikiinta odayaashoodii ka mid ah idaa ra'aahu nabiga haddii uu arko hamazahu walamazahu hamazahu waa duri jiray walamazahu waana ceebayn jiray nabigu ceebayn jiray ama durayaa wey marka alhamzu wallamzu labadaba waa laba macno isku dhow marmarna waa laisku cagsiyaa alhamzu waxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi wlhamazu waacnu wshatmu calaaniyatan aacnu durid wey wshatmu caay wey calaaniyatan si cadaan ah oo jahri ah loo caayo qofka oo loo duro ayaa hamsiga loo jeedaa weyaan aw amase kasru lcayni wlamsu bihima kasru lcaynayni walhamsu bihima ama waxa weeye labada indhoodoo loo la iyo walhamsu bihimaa labada indhooda wax lagu duro la qofka markuu qof inuu caayo rabo ishuu u gundhiyaayo ishuu jabiyaayo liidid markuu qofka liidayo weeyaan saasoo kale bay ku samayn jireen lamsiga marka hamsiga waa kaabaa la yidhahda labadaas waa la yidhaahdaa ama si caddaanoo qofka loo caayo ama isha oo loo jabiyo ayadoo la liidayo taa waa la yidhaahdaa wlamsu lamsigana waxaa la yidhaahdaa alcaybu waliqraau yani alcaybu ceebayno qofka la ceebeeyo waliqraaw yani alisdiraaw xaqirid oo qofka la xaqiro oo la liido ayaa loo jeedaa weya wa kaana aquuhu umayat bnu khalafki hadda aan soo sheegnay oo nebiga marku arkayo markuu arkaahi hamsiga iyo lamsiga samaynayo ceebaynayay walaalkii walaalkii oo ahaa ubay bnu khalafin midna umaya la yidhaahdaa umayataa laydha midna ubayi baa la yidhaahdaa walaalkii oo ubaye aha ubay bnu khalaf wuxuu ahaa yatawacadu nabiya sal allahu calayh waali wasalam nebiga mid tahdiido oo u goodiyo ayuu ahaa nebigu hadidi jiray yaquulu marka wuxuu odhan jiray yaa muxammadu muxammadow ina cindii alcuudu agtayda waxaa ah alcuud waxa weye waa farasan faras baa ah buu u jeedaa faraska oo aclifuhu aniga aan quudiyoon calaf siiyo kulla yowmin maalin kasta kulligii farqa ama furqa aan siiyo weeyaan marka alfurqu waxaa la yidhaahdaa wa inaaun yuktaalu bihi weel wax lagu beegta baa la yidhaahdaa macnaha ama madaal ama suus waxaad tidhaahdaba ayaan maalin walbaba siiyaa mud baan wax ku siiyaa waxbaan wax ku siiyaa weeyaan maalin walbaba intaasoo calafaha baan siiyaa oo min duratin min duratin masaga ah ayaan siiyaa dura marka la yidhaahdo yani racda lama shido dura ma aha waa dura baa la yidhaahdaa markaasoo kale waxaa la yidhahdaa baasha masagada yaryarka ah baa loo jeedaa weyaan urqan min duratin ayaan siiyaa weelkaas oo maaragtay mud ah ama wuxuu doono ha noqdee ama suusa oo masago ah baan siiyaa maalin walbaba faraskaas maxaan u samaynayaa aqtuluka calayhi buu yidhi waxaan u calfinaayo aqtuluka inaan ku dilo calayhi faraska dushiis anoo saaran inaan ku xata qaala lahu rasuulu lahi sal ala aleh wasalam ilaa nebiga marka calayhi salaatu wasalaam hadalkaa markuu yidhi faraskaasoon calfiyo oo waxaa siiyo ayaa jiro si aan adiga kuugu dilaahi ayuu u jawaabay xataa qaala intuu yidhaahdo rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka alle lahu ubay bnu khalafin oo ku yidhaahdo bal ana aqtuluka in sha allah iska dacda inay disheen ana aqtuluka anaa ku dili doono in sha allah ilaahay hadduu doono anaa ku dili doono hadalkaas ilaahay waa ka dhabeeyey waqad qatalahu nabiga ayaa wuxuu dilay calayhi salaatu wasalaam ninkii ubay ibnu khalaf ahaabuu dilay yowma uxdin dagaalkii qaswat uxud markay iskaga hor yimaadeen ubay oo mushrikiintii la socdo mushrig ahaa ayaa nebiga gacantiisa uu ku dilay salawaatu ullahi wasalaamu calayh dadka ugu cadaabka xun ym qiyaamana waa qofka nebi ou dilo ama maaragtay nebi dilo weyaan dadkaasaa ka mid ah siduu rasuulku sheegay calayh salaatu wasalaam wa jaaa ubay bnu khalafin ubay bnu khalaf markuu maka joogay intuusan dhimaninoo la dilin ka hor wuu yimid ubay bnu khalafin oo haada midkan ahi yowman maalin buu yimid muxuu la yimid bicadmin baalin ramiimin bicadmin laf ayuu la yimid lafta oo baalin duqowday ramiimin oo burburtay oo ebera ayuu la yimid markaasuu fafattatahu intuu laftii xoolaha yani maaragtay duqowday inta jajabiyey uu burburiyey ayuu wanafakahu afuufay fii wajhi rasuuli illahi sal alla alay wasalam nabiga wejigiisa ku afuufay gacantiisa inta saa ugu subay ayuu ku afuufa isagoo nabiga ku dhibayo markaasaa boorkii yani laftaa burburkeedii nabiga wejigiisii uu gaaray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dhibkaasay u geysan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa jalasa cuqbat bnu abi mucaydin yani raggiibuu tirinahayaa raggii hadda aan soo sheegnay ayuu dhibka ay u geysteen odayaashii quraysh ay u geysan jireen ayuu qaarkood uu maaragta sheegi doonaa wey wajalasa cuqbata bna abi mucaydin ninka cuqbata bn mucayd la yidhaahdana wuxuu fadhiistay ila nabiyi sal allahu calayh wasalam nebiga ayuu u tegay oo agtiisa fadhiistay wa samica minhu qur'aanku akhrinayana waxbuu ka dhagaystay fabalaqa ubayan yacni cuqbata bni mucayd baa nebiga u tegey oo ag fadhiistay oo qur-aan ka dhagaystay ayaa fa balaqa ubayin ubay bni khalaf ayaa warkii gaahay waxaa gaaray inuu cuqbata bni abi mucayd oo wa kaana sadiiqahu saaxiibkiina ahaa inuu nebiga inta la fadhiistay oo qur-aan ka dhagaystay baa gaahay facaatabahu markaasuu la dagaalamay oo yidhi maxaa maxamed u dhegaysanaysaa agtiisa u tegaysaa waa diiday inuu ag tago see uga dhagaysan kartaa buu maaragtay uu ku canantay weeyaan wa talaba minhu markaasu wuxuu ka dalbay oo uu ka doonay an yadfula fii wajhi rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam an yadfula inuu ku candhuuf fii wajhi rasuuli illahi sal alla alay wasalam nebiga wejigiisa inuu candhuuf ku tufo ayuu ka dalbaday haddaad aadan rumaynin moxamed oo warkaada run yahay u tago maxamedoo wejiga candhuufuga soo tuf hadalkaasa ubayi ou amray waxaa la amraya cuqbata bani abi mucayd baa la amraya wey fafacala sidiibuu yeelay cuqba intuu tegey ayuu nebiga wejigiisii candhuufuga soo tufay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa ama abuu lahabin lahab oo nebiga adeerkii ahaa faqad caadaahu nebiga wuu la colaytamay waadaahu nabiga waa uu dhibay min wali yowmin maalinkii ugu horeeyey oo daharat fiihi dacwatu dacwadii yeeristii ilallahi alla dadka loogu yeero ay daahirtay oy muuqatayba mar alla markii nabiga nebi laga dhigay oo dacwadiisi dadka uu sheegay maalintii ugu horraysay buu cadaawadiisi bilaabay iyo dhibkii nabiga uu dhibayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa waxay ahayd fii caqdi ibnayhi labadiisii wiil xarigoodii iyo nikaaxoodiibaa ayaa waxaa ahaa labadaa wiiloo cutbata iyo wa cutayba la kala yidhaahdo labadaa wiilou lahaa oo abulahab ou dhalay midna cut baa la yidhahda midna cutay baa la yidhaahdaa xarigoodii iyo nikaaxoodii waxaa ku sugnaa ibnata rasuulillaahi sala allah alay wasalam nabiga labadiisii gabdhood ayay kala qabeen oo cutbe iyo cutayba laba gabdhoodoo nebiga uu dhalay ayay kala qabeen oo kala ahaa ruqayatu wa ummu kulhuumin gabadha ruqayo la yidhaahday umu kalhuum labadaasaa cutbe iyo cutayba ayaa kala qabay oo kala guursaday labadoodana abulahab baa dhalay faqaala qaala lahuma abulahab labadii wiiloo cutbe iyo cutaybo wuxuu ku yidhi ra'sii min ra'sikumaa xaraamun in lam tutalliqaa bintay muxammadin rasii min rasikuma yani madaxayga madaxiina xaraamun buu ka yahay wy macnaa isma sheeganna wey awlaad iima tihiin saasoo kale wey awlaad iima noqonaysaan in lam tutalliqaa haddaydnan furin bintay muxamadin nabi maxamed labadiisi gabdhood haddaydnan u furin awlaadna iskuma ihin waalidna idinma ihin wey waxba iskuma ihin weyaan asaga markuu hadalkaa yidhi xaaskiisina waa ay ku raacday oo wiilasha ahay waqaalat zawjatuhu zawjadiisiina xaaskiisii oo umu jamiil la yidhaahdo oo arwa binta xarbin la yidhaahda ayaa waxay tiri ayana aydan sidii oo kale hadalkaasoo kalebay tiri maxay tidhi talliqaahumaa labadii gabdhood fura fa innahumaa labada gabdhood qad saba'ataa way leexdeenoo diintii oo aabbayaasheed iyo awowayaashood ayay ka leexdeen marka fura maadaama ay saabi'aad yihiinoo xaqi ay diintii ka leexdeen fura bay yidhahdeen saasuu labadii wiil amreen faallaqaahumaa labadii wiil aabbahood iyo hooyadood warkoodii bay qaateenoo waa ay u fureen labadii gabdhood nabiga calayhi salaatu wasalaam xumayn nabiga lagu xumaynayo salawaatullahi wasalaamu calayh iyo dhib la dhibaya daraaddeed ayay sidaa u yeeleen wey wa kaanat zawjatuhu haadihi abulahab xaaskiisa oo tan ahayd wahiya haweentaasi ummu jamiilin ummu jamiil baa kunyadeeda la yidhaahdaa magaceedana arwa bintu xarbin baa la yidhaahdaaye aydan sidoo kale oo abulahab oo nabiga cadow ugu ahaa ayay caduwatan laduudatan maarata cadaawo ayay ahayd cadaawada weliba laduudatan cadowtinimadeedu ay daran tahay shadiidat alcadaawa baa loo jeedaa lirasuuli lahi sal al wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam aad bay u cadaawaysan jirtay wa dacwatihi dacwadiisana iyo tawxiidka oo dadka ugu yeerayana aaday ula dagaalami jirtay cadaawo ugu ahayd weyaan fa kaanat tatii waxay ahayd haweentaasi mid la timaado bil aqsaani laamo oo geed laga soo jaray ayay la imaan jirtay geedaha laamahoodii bay soo goosan jirtay wa fiihaa yani aqsaantaas iyo laamahaasna dhexdeeda uu ku sugan yahay ashawku qodaxi ay ku sugan tahay geedo qodaxla inta soo goyso ayay la imaan jirtay markaasay fataraxuhaa aqsaantii iyo maaragtay laamihii qodaxda watay bay ku tuuri jirtay fii sabiili rasuulillahi sal alla alay wasalam nebiga waddada uu marayo bileyli habeenkii bay dhigi jirtay maxaa yeelay maqsadkay leeda waa maxay xataa yacqira huwa wa asxaabuhu ilaa uu dhaawaco qodaxdaas shawkii iyo qodaxdii ay dhaawacdo nebiga iyo asxaabtiisa ay ku dhaawacmaan ilaa ay dhaawacdo ayay sidaas qodaxa ka soo goyso bay guriga hortiisa soo dhigaysay si markii habeennimo uu soo baxo ila carrigu waa mugdiye qodaxdaas ay u muddo oo markaa dhaawac u gaaro asaga iyo dadkii raacayba waxaasay samayn jirtay weyaan wasamicad waxay maqashay marka haweenta umu jamiil binusuuli tabbat yada abii lahabin wa tabba suurat lmasad ayay soo degitaankeedii maqashay in nebiga suuradda allah ku soo dejiyey oo abulahab iyo xaaskiisuba inay ahlunaar yihiin iyo dhibka ay nebiga u geysteen inay dad halaagsamay fi dunya waalaakhira yihiin aayadda tusaysa suuradda tusinaysaa markay maqashay soo degisteedii jaaat way timid suuraddaasay yani tabbat yadaa abi lahab wa watab maa agna canhu maaluhu wmaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalat alxatab fii jiidiha xablu min masad suuraddaa markay maqashay nusuulkeedii inay isku soo degtay ayay fajaa'a timid wa fii yadiha iyadoo gacanteeda uu ku sugan yahay fihrun ay mila alkaf min alxijaarai sacad muggii oo dhagxaana iyadoo wadato fihriga waa taas buu ugu fasiray weyaan waa mil alkafi min alxijaar sacad muggiye oo dhagxaana ayadoo wadato ayay timid wahiya tabxatu ayadoo baarayso can rasuuli llahi sal alla alay wasalam rasuulka ay baaraysa ay leedahay aawo xaggeebuu joogaa ayay gurigeedii ka soo baxday weyaan wa huwa nebiguna calayhi salaatu wasalaam jaalisun mid fadhiyo uu yahay maca abi bakrin abu bakr sidiiq ayuu la fadhiyey cinda alkacbati kacbada agteeda ayuu fadhiyaa markaasay timid kacbadii bay soo gashay faakhadaha allaahu allah baa wuxuu qabtay bibasariha arageedii nabiylahi muxamed uu ka jeediyey salawaatu llahi wasalaamu calayh abubakar iyo nabigan waa isgarab fadhiyaan ilaahay baa ka jeediyey inay nebiga aragto waa laga xijaabay falam takun taraa ilaa abaa falam takun ma ayan ahayn haweentii umu jamiil taraa mid aragto ilaa abaa bakrin abubakar mooye cid kale ma aynan arkaynin nebigana ilaahay baa ka qabta subxaana watacaala inay aragto markii abubakar u timid faqaalat waxay tidhi ayna saaxibuk saaxibkaagii aawo bay tiri yani abubakarna nebiga ag fadhiyo uma jeeda marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saaxibkaadii aawo bay tiri qad balaqanii waxaa isoo gaaray annahu yahjuunii inuu icaynayabaa isoo gaartay o icaayaye aawaya saaxibka markaasay tiri wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low wajadtuhu haddaan heli lahaa oon arki lahaa muxamed la darabtu bihada alfihri faahu dhagaxaan aan wato oo maaragtay gacanta aan ku sito sacabka muggiya afkiisaana ku dhufan lahaa bay tiri aan ku garaaci lahaa la darabtu waan garaaci bihada alfihri sacabkan muggii oo dhagaxa ihi faahu nebiga afkiisaan ku dhufan lahaa bay tiri amaa wallaahi markaasay yani maarata inay nebiga cayday rataa amaa wallaahi allaan ku dhaartay innii la shaaciratun mid gabayda baan ahay waan gabayayaa bay tiri uma qaalat markaase waxay tidhi mudammaman casaynaa wa amruhu abaynaa qalayna mudammaman mid la caayay nabiga ku jeeda calayhi salaatu wasalaam oo la ceebeeyey casayna waanu ku caasinay wa amruhu amarkiisana abayna waanu diidnay wa diinuhu diinkiisana qalayna waanu caroonnay bay tiri marka ma doonay nabig ku yani leedahay hadalkaasay leedahay marka nabigeenna oo muxamada salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo mid la ammaanayoo yani maaragta wanaag oo dhan leh bay mudamam ku tilmaamtay mid la caayay inuu yahay bay ku tilmaamtay wey intaa markay tidhi uma insarafat way jeesatay waa iska laabatay laanna nabiga uma jeeda nabigan waa maqlaya waxa ay leedahay abubakar buu ag fadhiya laakiin ilaahay baa ka qabtay subxaana wa tacaala uma insarafat way iska laabatay faqaala abubakrin abubakara wuxuu yidhi yaa rasuul allah amaa taraahaa ra'adka miyaanad arkaynin inay ku aragtay miyaadan malaynaynin oodan ogayn se kumayan arkaynin faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa ra'atnii ma ayan i arag laqad akhada allaahu bibasariha allah baa subxaanahu wa tacaala araggeedii qabtay oo iga sii jeediyey sidaas darteed ma aynan i arag aniga weeyaan wakaana mima yudii bihi qurayshun wa kaana wuxuu ahaa mima kii tudii ay ku dhibi jirta bihi nabiga calayhi salaatu wasalaam qurayshun quraysh ay ku dhibi jirtay waxaa ka mid ahaa annahum kaanuu yusammuuna rasuul allahi sal alla alay wasalam annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen yusammuuna rasuul allahi sal alla alay wasalam nebiga kuwa ku magacaabo mudamaman sida naagtanba ay tiri mudaman bay ku magacaabi jireen yacni mid la ceebeeyey badela muxamadin muxamed bedelkeedii ila muxamed waa mid la ammaanayo lamahadiyey wy mudamamay u bixiyeen wy marka wakaana mima tudii wakaana wuxuu ahaa mimaa shaygii tudii ay ku dhibi jirta bihi shaygaba qurayshun quraysh ay nebiga ku annahum kaanuu waxay ahaayeen yusammuuna rasuul allahi sal alla alay wasalam rasuulka alla kuwa ku magacaabo mudammaman badala muxammadin mudamman mid la caayay ayay magacaas u bixiyeen badel muxamed meeshay dhihi lahaayeen badelkeedii bay mudamam ku magacaabeen yashtumuuna bidalika ayagoo aan nabiga kuwa caynayo arrinka ku caynayo wayasubuunahu caynayo laakin sarafa allahu dalika canhu walaakiinse sarafa allahu dalika caydaa iyo ceebtaasi allah wuu ka jeediyey canhu ay can nabiyihi sal allahu calayh wasalam nabigiisa ilaahay subxaanah wa tacaala waa uu ka jeediyey xayu inahum ayagu kaanuu ay ahaayeen yashtumuuna kuwa ku caayo mudammaman bay ku caayi jireen wa huwa nabiguna muxamadun muxamed uu yahay salawaatu llahi wasalaamu calayh mid la ammaanayoo la mahadiyey uu yahay weyaan wa kaana alahnas bnu shurayqin athaqafiyu ninka ahnas ibnu shurayq la yidhaahdo oo min bani thaqiif ka midahi aydan sidoo kale yanaalu min rasuuli illahi sal wuxuu la gaari jiray bilada wey min rasuulilahi sal l waslam nabiga ayuu aad u dhibi jiray hore waataan soo marnay inuu ashxaarta inta soo barto iyo yani faris iyo ruum iyo maarata waxyaalahooda inta soo qasaskoodii soo akhriyo oo nebiga meeshuu tagaba uu ka daba akhrin jiray dadka uu dhihi jira ku buuqa oo meeshuu qofkuu maqlo nabi maxamed uu raacay intuu u ka daba tago ou naag muqaniyad ah iyo khamre iyo wax u sameeyo ou dhihi jiray kana kaaga khayr badane kaalay dhibkaas geysan jira horaan usoo marnay wey wa abu jahlin ninka abu jahl la yidhaahdaa fakaannahu waxaabaad moodaaba kaana inuu ahaa qad taxamala cib'a asaddi can sabiili illahi sal allah alay wasalam can sabiili illaahi caza wajal fakaannahu waxaabaad moodaa kaana inuu ahaa qad taxamala mid qaaday oo xambaaray cib'a asaddi can sabiili illahi caza wajal yacni jeedinta dadka jidka ilaahay laga jeediyo culayskeedii oo dhan ninka qaaday inuu asaga yahay baabad moodaaba waxaan soo sheegnoo dhan abujahl baa ka dhib badnaabuu u jeedaa wey waqad kaana yudi nabiya sal llahu alayh ali wasalam abujahl wuxuu ahaa waqad kaana abu wuxuu ahaa yudi nabiya sal llahu alayh wasalam nabiga ayuu dhibi jiray biqowlihi hadalkiisuu ku dhibi jiray wayanhaahu wuxuu ka reebi jiray can isalaati salaadii buu ka reebi jiray markuu ka reebana wayafkaru wuu faani jiray wayakhtaalu wuu isqaadqaadi jiray bimaa facala wixii uu sameeyo ayuu khuyalaa isqaadqaad iyo kibir ayuu la imaan jiray weeyaan wixii uu sameeyey oo ah inuu nebiga ka hor istaagay salaadii iyo inuu dhibay oo nebiga uu dhibay arrintaas ayuu ku faanayaa oo isla qaadayaayo isla qaadqaadayaayo isla kibrinaya wey xataa shadada calaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam ilaa uu nabiga ku adadkaaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh watawacadahu fii yowmin watawacadahu nabigana uu u goodiyo tahdiiday fii yowmin maalin ra'aahu uu arkay yusalli asagoo tukanaya maalin nabigoo tukanayuu arkay buu hadiday oo tahdiid ku sameeye weeyaan markaas uu sidaa ku sameeyey fantaharahu rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam yani markuu dhibka ka badiyey ayaa nebigu horaray nebiga iska dhicinaya fantaharahu abujahl waxaa horaray oo ka hortegay alintihaaru waxaa la waa zajru weyaan waxaa zajriyey oo wixii xunkaa ah ka reebay oo ka joojiye wey rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ka reebay wa akhadahu bikhanaqihi yani markaas wuxuu qabtay luquntiisa ayuu qabtay waaadahu nabiga wuxuu qabtay abu jahl bihanaaqihiibuu ku qabtay w luquntiisa yan halkaa garanka ama kuleetiga la yidhaahda ayuu qabtay oo ku dhegay w wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi nabiga odhanaya calayhi salaatu wasalaam wlaa laka faawlaa uma wlaa laka faawlaa aayadda fi suurat lqiyaama ku jirto ayuu ku akriyey w wlaa halaag baa laka adiga kuu sugnaaday fa wlaa halaagsan uma intaad dabadeed halaagaa kadib wlaa laka halaag baa kuu sugnaaday fawlaa halaag baa kuu sugnaaday waa iska takiid weyaan waa la xoojinaya arrinkaas halaagiisaa la xoojinaya faqaala markaasu wuxuu yidhi markuu nebigu zajriga ku sameeyey kelimadaana uu ku yidhi ayaa abu jahal hadlay wuxuu yidhi atuucidunii ya muxamadu waa ii hadidaysaa waa ii wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa tastatiicu anta walaa rabbuk adiga iyo rabbigaagu ma awoodi kartaan shay-an waxba ma aad awoodi kartaan adiga rabbigaagaba wax aad igu dhibi kartaan ama iga qaadi kartaan lama arko weeyaan maxaa yeele wa innii anigu waxaan ahay buu yidhi la acazu man mashaa bayna jabalayha la acazu man qof dad midka ugu cisada badan ugu sharafta badan ayaan ahay oo mashaa socdo bayna jabalayha maka labadeeda buurood dhexdooda axad socdo aniga cid iga khayr badan iga wanaag badan ma jirta buu yidhi sidaa darteed adigii rabbigaaga waxaad iga qaadi kartaan ama iga tari kartaan lama arka buu leeyahay yacni faankiisii unbuu ka mid yahay oo faanayo wey yani xataa ilaahay uu jaa'ifeeyey subxaana wa tacaala wey wa qaala lirufuqatihi weliba abujahlkiibaa laga hadlaya wa qaala abu jahl wuxuu yidhi lirufuqatihi kuwii saaxiibadiisii ahaabuu yowman maalin wuxuu ku yidhi yacfiru muxammadun wajhahu bayna aydiikum yacfiru muxammadun muxamed wuu booraynayaa miya wajha wejigiisabuu booraynaya carada ku booraynaya bayna aydiikum idinka hortiina sujuudiiba wuxuu ka dhigay oo nabiga sujuudsanaa yani nin wejigiisa sida maaratay yani qof wejigii mada caradii ku maaratay eh, maxaa la yidhaha ku booraynayo kale ayuu ka dhigay yani raalli baad ka tihiin miyaa wey inuu maxamed mar walbaba wejigiisa oo carada dhigto oad adinkana aad arkaysaan saasaabuu le su-aalahaan u weydiinaya yacfiru miyuu booraynaya muxamadun muxamed wajahu wejigiisa bayna aytiikum hortiinu ku booraynaya miya waa sida waxna ka qaban maysaan weeyaan fa qaaluu nacam haabay yidhaahdeen waa aragnaa faqaala markaasuu abu jahl wuxuu yidhi wallaata walcuzza labadiisii macbuud buu ku dhaartay oo labadaa sanan baa ku dhaartay laati iyo cuse la yidhaahdee lain ra'aytuhu haddaan muxamed arko isagoo sidaasoo kaleeto sujuudayo la ata'anna calaa raqabatihi luqunta ayaan uga istaagayaa oon ku istaagayaa wey waa xoojiye hadalka la ata'anna waan ku istaagi oon ku istaagi calaa raqabatihi luquntiisaan ku istaagaya qoortaan uga istaagaya wala acfiranna waan boorayni wajhahu wejigiisaan boorayna dhulka markaan ku dhajiyo wejiga ayaan caradaa u dhexgelinayaa buu leeyay markuu ballankaa qaaday oo sidaa haddaan arko waan yeeli ou yidhi faataa rasuul allahi sal alay wasalam faataa wuu tegey abu jahl rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka alla ayuu u tegey wa huwa rasuulkuna yusalli ou tukanayo halka nebigoo tukanaya buu aaday abu jahl zacama wuxuu sheegay layata'u raqabatahu inuu ku istaagi doono luquntiisa ayuu saaxiibadii u sheegoo yidhi waa tegay inuu ku istaago darteed nebigu salaadii ku jiro markuu damcay inuu ku istaago famaa faja'ahum saaxiibbadii maba uusan soo kadininoo kama hor imaanin ilaa wahuwa yankusu inuu yahay mid gadaal usooomid yani diboguriyaynayo calaa caqibayhi lugihiisa cirbihiisa gadaashooda usoo noqonayo inuu yahay mooye wax kalaba ma maaragtay yani ma aysan soo kadinin weyaan mar alle markuu aaday oo nebiga inuu ku istaago ou aaday ayuu markiiba waxaa dadkii waxay arkeen fiirinayo sugayay inuu ku istaago abujahal oo gadaal soo gurtay oo cirbihiisa gadaashooda usoo noqday taasaa durbadiiba ka hortimid timid famaa faja'ahum ma uusan kadininoo yani durbadiiba kama uusan hor imaanin ma uusan kadinin ilaa wahuwa abu jahl oo yankusu laabanayo calaa caqibayhi cirbihiisa kusoo laabanaya gadaal gadaal u soo socdo ayay arkeen weeyaan oo yattaqii ku dhowrsanayo biyadayhi labadiisa gacmood ku dhowran ku ilaashanayo wejigiisa ku ilaalinayo abadiisabiyadayhinlabadiisa gacmood bu wejigiisa kaga ilaalinaya bani aadamku waad ogtihiin markay wax u socdaan ama wax dhiba ah uu soo gaaro badanaa wejiga ma ogola inay wax ka gaaraan gacmuhu isku ilaaliya dhabarku u jeediya dhinac marka isagoo gadaalgadaalna u socdo wejigiina gacmihii isku ilaalinaya bay arkay saaxiibadooda wey taa unbaa soo kadisa wey faqaaluu markaasay la hadleeno waxay yidhaahdeen rufaqadii dadkii saaxiibada la aha maa laka yaa abalxakam xalkaagu waa siday abalxakamow waa maxa shanigaadu waa maxay waa adig gadaal maxamedaa ku istaaga baad lahayd haddana waaba soo dibi guuraysaye waa adig gadaal gadaal u socdo waa sidee qaala markaasu wuxuu ku yidhi ina baynii wa baynahu khandaqan min naarin wa hawlan wa ajnixa yani intaasu isku daray ina baynii wa baynahu aniga iyo muxamed dhexdayada waxaa ah buu yidhi khandaqan god oo min naarin naar ah god weyn baa meesha ka qodma oo dab ka shidan yahay wa howlan shida ah iyo wa ajnaxatan garbo waaweyn oo garba baan ku arkay buu garbihii yani ajnaxat almalaa'ika oo kale weeyaan ayaa meesha ku arkay sidaa darteed baan usoo oo gadaal uga soo noqday markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam arrinta ka jawaaboo yidhi faqaala rasuulu llahi sal alay wasalam nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low danaa minii lakhtatafathu lmalaa'ikatu cudwan cudwa xadiikaas imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinayo wey low danaa minii haddou ii soo dhowaan lahaa iska daa inuu igu istaageen agteeda haddou imaan lahaa lakhtatafathu lmalaa'ikatu malaa'igtii allah kala dafi lahayd cudwan cudwan xibin xibin ayay u kala dafi lahaayeen meeshuu ku halaagsami lahaa waxaase waxaa koobay mila haadihi shaqaawata hooggan oo kale oo abijahal oo hoogay waxaa hoogaasoo kaleeto koobayoo la yimid cuqbata bna abi mucaytin ninkii hadda aan ka soo hadalnay ayaa sidoo abujahal u hoogay ayuu hoogaa shaqaawadaasoo kale isna la yimid ficilkaa xunkaahoo kaleo la yimid faqad kaana rasuulu llahi sal alla alayh wasalam rasuulka alla wuxuu ahaa yusallii yowman maalin mid tukada ahaa cinda albeyti kacbada agteeda baytullahi alxaraam ayuu agtiisa ku tukanayay wa abu jahlin wa asxaabun lahu abu iyo dad saaxiibbadii ahna juluusun kuwa fadhiya ay yihiin wa abu jahlin abu jahl iyo wa asxaabun saxiibo oo lahu licuqbata bni abi mucaytin cuqbat bni abi mucayd saxiibadii ayaa juluusun kuwa fadhiya ahaa kacbaday fadhiyeen id qaala bacdukum libacdin marka uu yidhi qaarkood qaarka kale oo ku yidhi ayukum yajiicu bisalaa jazuuri bani fulanin fayadachu cala dahri muxamadin ida sajada qaarkooda qaarka kale ku yidhi abujahl cuqbata bn abi mucayd mushrikiintii ru'aasadoodii baa meesha fadhido markaasaa qaarkood qaarka kale waxay ku yidhaahdeen ayukum kiineeba yajii'u la imaanayo keenayo bisalaa jazuuri bani fulaan reer hebel bani fulaan oo reer hebel la yidhaahdaa ratigii geeli ay qasheen madheertiisii yaa la imaanayo salaa waa madheertaa la yidhaha jazuurna waa neefka geeloo la qalay wey marka reer hebel geelay ay qasheen madheertiisii yaa soo qaadayo la imaanayo oo kolkaa fa yadacuhu saarayo dejinayo yeelayo calaa dahri muxammadin nebi muxamed dabarkiisa idaa sajada marka uu sujuudo yaa qofka awoodi karo intiina idinka midihi yuu yahay fambacaa markaasa waxaa soo baxay oo u soo bannaan baxay ashqa alqawmi dadkii meesha fadhiyey kii ugu hooga badnaa oo ahaa cuqbat bnu abi mucaytin ninkaas oo dadka kii ugu hooga badnaa ayaa yidhi anigaa samaynayo anaa doonayo baasha inta soo qaado madheertaas yaan dusha ka saaraya fa jaaa bihi wuu la yimid ay bisala madheertii buu la yimid wantadara markaasuu sugtay wuu sugay waa cabaar u kaadiyey falamaa sajada markuu nebigu sujuuday ayuu wadacahu bayna katifayhi labadiisa garbood dhexdooda ayuu nebiga ka saaray madheerkii yani cuqbata ibn abi mucayd mushrikaas ayaa nebiga dusha ka kor saara wey fajacaluu marka saaxiibadii waxay gudagaleen yadxakuuna inay qoslayaan oo nebiga madheertii la saaray dhabarka garbaha korkooda laga saaray ay ku qoslayaan weyaan yamiilu bacduhum cala bacdin yaxiilooda waxa weeye ou leexanayo qosol dartii markay qosolka ka bato dad markay isla fadhiyaan ay aad qosolka uga batahay dhinacbuu u leexdaa markaasaa mid walbaba kan kale ku dhacaa say ugu qosleeyeen oo arrinta nebiga dhibka loo geystay ay ku farxayaan iyo mid walbaba dhinaca kale ugu leexdaa ilaa kan kale qosolka kan ku qoslay oo kusii dhaco kan kale kan kale ku dhaco saasoo kale bay sameeyeen wahuwa nebiguna intaa markay qoslayaan madheertuna ay saaran tahay saajidun ou sujuudsan yahay laa yarfacu ra'sahu madaxiisana uusan kor u qaadaynin xataa jaa'atu faatimatu ilaa ay timaado faatima bintu rasuuli illaahi sal alla alay wasalam nebiga gabadhiisii faatimo ahayd wataraxathu can dahrihi oo markaa ay ka tuurto dhabarkiisa ay ka tuurto nebiga calayhi salaatu wasalaam ayadaa ka qaaday markay ka qaaday yuu farafaca ra'sahu nebiga madaxiisa kor u qaaday salawatu ullahi wasalaamu calayh uma qaala markaasuu nebigu yidhi quraysh isagoo habaaraya allaahuma calayka biqurayshin allaahumma ilaahayow calayka biqurayshi yacni halaag wa ilaahu quraysh adaan kugu diray weeyaan ilaahu halaag weeyaan marka waa ducaaun calayhi baa layidhahdaa waa habaar markay habaarkii maqleen fashaqa dalika calayhi arrintaas uu nebigu habaaray way dhibtay mushrikiintii id dacaa calayhi markuu nebiga habaaray habaarkaa nebiga uu habaaray oo yidhi allahuma calayka biqurayshin ilaahu laazimo xumaanoo dhanba ku samee markuu yidhi oo halaag arrintaas markuu baryey way dhibtay quraysh weeyaan maxaa yeele maxay u dhibsanayaan wa kaanuu yarawna waxay ahaayeen kuwa ra'yiyeeyo oo arkaa ana adacwata baryada fii dalika albaladi maka dhexdeeda oo lagu barya mustajaabatun mid la ajiibaya inay tahay cid kastoo bariso in laga ajiibaya bay aaminsanaayeen uma nabiga markuu intaas caam ahaan quraysh u habaaray yo samaahum rajulan rajulan samaahum wuu magacaabay nebiga habaarkii uu habaarayay rajulan rajulan nin nin ayuu u magacaabay oo leeyahay allahuma calayka bifulanin wafulanin wafulanin wafulan wamaa ila dalik saasuu kale u leeyahay ilaahay oo hebel qabo oo hebel qabo oo hebel qabo uu oranayo saasoo kale buu odhanaya intii nebiga uu magacaabay oo u ku habaaray shiikhu wuxuu leeyahay waqad qutiluu kulluhum dhammaantood waa la dilay yowma badrin maalintii bader baa la dilay odayaashii quraysh madaxdeedii maalintii bader ayay meeshaasi ku baaba'een oo la dilay weeyaan wa kaana cudamaau lmustahzi'iina birasuuli llahi sal llahu alayh ali wasalam hamsatan wa kaana culamaau lmustahzi'iina kuwa jeesjeeso birasuuli illaahi sal allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwa ku jeesjeesaa kuwa ugu weynaa oo madaxda u ahaa hamsatan shan bay ahaayeen shan baa ugu weynayd waxaa nabiga aad ugu jeesjeesi jiray wliid ibn muiir almahzuumi waa kan koobaad kan labaad wlswad ibn cabdi yaquut zuhri ninkaa swad ibn la yidhaahda wey ka saddexaad waa abu zamcata alswad ibna cabdilmualib alsdi yacni ninkaasoo reer bani asad ka mida ah, oo kunyadiisana abu zamca la yidhaahdo magaciisana alaswad ibna cabdilmualib la yidhaahdo weeyaan kan kale afraadna walxaaris ibnu qaysin alkhusaaciy ninkaas isna xaaris ibnu qays la yidhaahdo qabiilta khusaaca ka mida ah, ayuu ahaa kan shanaadna walcaas bnu waail sahmi yani ninkaas caas bnu waail la yidhaahdo shantaas ayay ahaayeen dadka ugu dhibka badnaa oo ugu waaweynaa dadka nabiga ku jeesjeesta salawaatu llahi wasalaamu calayh waqad ahbar allahu rasuulahu sal allahu alayh ali wasalam wqad ahbar allahu alla wuu u sheegay rasuulahu sal llahu alayh ali wasalam rasuulkiisa oo nabiyulaahi muxameda ah, annahu sayukfaa sharuhum wuxuu nebigu allah u sheegay annahu ana almra washaaniye sayukfaa in la kaafin doono sharuhum shartooda in laga kaafin doono saasaa loo sheegay ilahay baa u sheegay oo allah wuxuu yidhi fii suurati lxijri faqaala inaa kafaynaaka almustahzi'iin inaa annagaa kafaynaaka kaa kaafinayno oo kaaga filan almustahzi'iina kuwa jeesjeeso oo adiga kugu jeesjeeso ku liidaa annagaa kaaga filan sidaa darteed baa ilaahay masaa'ib uu dabadhiga sidaas u baaba'een wey uma anzala waxaa degay calaa kullin mid kasta oo minhum duqoydan mushrikiinta ugu waaweynayd ka midihi maa shay baa ku degay fiihi cibratun wacida ay dhexdiisa ku sugan tahay cibro qaadasho iyo wacdi uu ku sugan yahay w cida ay ku sugan tahay waana ay ku sugan tahay midmidow marka noogu tirin faama alwaliidu waa waliid bnu mugiirat almakhzuumi fakaana qad asaabahu wuxuu ahaa miduu ku dhacay oo asiibay qabla siniina sanado ka hor ayaa waxaa asiibay khadashun xagatin ayaa asiibtay oo min sahmin yani fallaar xaggeeda ah gamuun xaggii ah gamuuna hore u hadda ka hor xagato caadiya oo waxba dhib lahayn ayaa hadda ka hor gamuun xagtay fallaarba xagatay weeyaan walam yakun shay-an wax weynna ma uusan ahayn xagitintaasi fadashkaasi wax weyn ma uusan ahayn fa faashaara jibriilu jibriil ayaa tilmaamay oo ishaaray ilaa aari dalika alkhadji meeshaas ay maaragtay gamuunka ama maxaa la yidhaahdaa fallaartu ay ka xagatay raadkeediibuu ku farfiiqay markaas fantafada wuu bararay intafaqa weeyaan meeshii baa barartay oo bug tiri falam yazal ma uunan ka zuulin waliid ibni mugiira yu'limuhu inuu xanuujinayo meeshii fallaartii ay ka xagatay inay xanuujinayso kama uunan zuulinayo barartay wa yudiihi una maarata dhibayo bararkii xataa maata bacda siniina ilaa dhowr sano kadib sanado kadib ou dhinto yani wax sahlan ayaa ilaahay sabab uga dhigay markaasuu ku dhintay weyaan xagatin falaaro xagataybu maarata sababsaday oo ku dhintay weyaan ama alswad ibni cabdi yaquutin waa kii labaad wey faashaara jibriilu ilaa rasihi malkuljibriil baa isna ku farfiiqay madaxiisa fa kharaja fiihi quruuxun waxaa ka soo baxday nabro ayaa madaxii ka soo baxay fa maata minha ayada darteed buu u dhintay wa qiila waxaa la yidhaahdaa taa keliya nabar ka soo baxay maahee asaabahu sumuumun sum ayaa asiibtayo sum isticmaalay markaasuu ku sumoobay wa waxaa la yidhi ashaara jibriilu ilaa banihi malkuljibriila calooshiisii ku fariiqay markaasaa fastasqaa badnuhu calooshiisaa biyo cabtay oo biyo ka buuxsamayn weyaan calooshiisiibaa biyo ka buuxsantay yani maaragtay markaas wantafaka calooshibaa barartay xataa maata ilaa isagana ou dhinto kan saddexaad wa ama alswad ibni cabdilmualibi waa midkii kunyadiisa abu zamca ahaaye falama tadaayaqa rasuulu llahi sal llahu alayh wasalam falamaa tadaayaqa markuu ciriiryoomay rasuulu llahi sal llahu alayh ali wasalam rasuulka alleh min adaahu yani abu zamca dhibka ou dhibay calayhi nebiga ou dhibay markuu ku cililiyooma aad nebiga uu dhibay yuqaala nebigu wuxuu yidhi waqaala nebigu uu yidhi markuu dhibkii nebiga ka batay ayaa nebigu uu habaaray waqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi allaahuma acmi basarahu wa adkilhu walada allaahuma yaa allaahuma allahayow acmi basarahu araggiisa tir oo indhala'aan ka dhig waafkinhu yani mid kablamana ka dhig waladahu waladkiisana lay oo mid kablama ka dhigo waxba yaysan raadba ka harin saasoo kaleba ilaahay oo ugu baryo ku habaaray ninka aswad ibna cabdilmualib la yidhaahda wey faramaahu jibriilu bishawkin malakuljibriil baa wuxuu ku ishaaray hub oo ku ishaaray fii wajhi ashawku asilaaxu waa la yidhaahdaa ayuu ku ishaaray wejigiisa xataa dahaba ilaa uu aragiisu tago waramaa waladahu zamcata wiilkiisii oo zamco ahaana wuu ganay xataa maata ilaa uu dhinto ducadii nabiga ilaahay ka aqbalay labadiiba isagiina waa indho beelay wiilkiisiina oo zamco ahaayo isaga kunyada loogu bixiyey abuu zamca loo bixiyey isna sidiibuu ku dhintay weya wa ama alxaaris ibnu qaysin ninka xaarit ibnu qays alkhusaaci ahaa oo kii afraad ahaa waxaa la yidhaahdaa faakhadahu almaau lasfaru yacni almaau lasfar ayaa waxay qabteen biyihii midabka asfarka ahaa lahaa baa fii badnihi qabtay maau lasfar waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin waa maaun yajtamicu fi lbatni baa la yidhahdaa waa biyo caloosha maaragtay galo oo markaasi midabkoodu midabka asfarka la yirahdo yalowga la yidhaahdo oo kale u agway xataa marka calooshiisii marka ay biyaha maarata ka buuxsameen xataa kharaja khur'uhu ilaa uu saxaradiisu ay soo baxdo min fiihi afkiisa ay ka soo baxdo gadaal uu ka bixi waayo wey alkhur'u waa saxarada loo jeeda waa cadra wey xataa kharaja ilaa uu ka soo baxo khuruhu yani saxaradiisii min fiihi afkiisii ay ka soo baxdo oo famaata minhu sababtaasna waa isna u dhintay wey wama alcaasi bnu waailin wa kii shanaad waa caasi bnu waail sami fajalasa wuu fadhiistay calaa shibriqatin yani caws korkiibuu ku fadhiistay shibriqada waxaa la yidhaahdaa wa alkhafiifu almutafariqu min annabaati baa la yani waxa weeyaan dooga yarka ah oo kala tagtagsan ayaa loo jeeda oo macno lahayn uusan waxba u arkayn inuu ku fadhiistay marka qodaxuuna leeyahay markaasaa fadakhalat shawkatun qodax ayaa waxay gashay oo laha shimriqadii ay lahayd ayaa waxay ka gashay dooga oo ku fadhiistay qodax ka mid ahaa waxay yani gashay min akhmusi qadamihi yani lugtiisa meesha raysmagaartada la yidhaahdo ayay asiibtay ku dhegtay weyl akhmusulqadam waxaan u naqaana meesha dhulka aysan markii cagta la dhigo raysmagaartada la yidhaahdo oo dhulka aysan qabanin baa la yidhaahdaa akhmuska weyaan halkaas ayay ku dhegtay ay maaratay qodaxdii ka gashay weyaan markaasaa wajaraa sumuha qodaxdii sunteedii baa ku socday jirkiisii ilaa rasihi ilaa madaxiisa uu ka gaaro xataa maata ilaah isaguna ou dhinto weyaan isagana sidiiba u dhintay shantoodiba ilaahay subxaana watacaala ayaa ka kaafiyey dadka mustahzi'iinta ah maadaama rabbi uu yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin sidaasay ku baaba'een weeye فهذه سورة مصغرة لما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من قريش بعد إعلان الدعوة والجهر بها فهذه مدا قصة انت أنا كسوى هذا yani waxa weeye waa suurad la soo gaabiyey oo yar wey la yareeyey macnaha ma wixii dhibka nebiga loo geystay intaanoo keliya maaha muslimiinta inta la dhibay intaanoo keliya maahe waa soo koobay waa wax yaroo aan soo koobay lasoo koobay limaa shaygii kaana uu ahaa yucaaniihi rasuulu sal lay wasalam nebiga mid sheegto yani oo dhib ahaan u sheegto ou ahaa wlmuslimuuna muslimiintuna ay ku dhibtoonayeen min qurayshin quraysh xaggeedana ka imaanaya bacda iclaani dacwati dacwadii markii ay muujisteen waljahri biha ay la jahreenoo ay dacwadoodii bannaanka soo dhigteen kadib wixii ay la kulmeen suura musaharan kaa siiyaye waxoo dhan maa dhibkii nabiga iyo saxaabadiisa soo gaaray intaan aan sheegnay ma kuma koobnay waa ka badan yahay waqad ittakhada rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu samaystay khatwatayni laba tallaabo yacni laba arrimood ayuu arrimahan ayuu marka samaystay izaa'a hada almowqifi meeshaas yacni waxa ku aadan mowqifka almuta'asini oo dhibka badan weeyaan arrintan xarijka ah oo dhibka badanoo yani shidada ee muslimiinta iyo nebigu la kulmeen laba arimood oo laba khuto ah ayuu nebigu qaatay laba tallaabo buu qaatay almuta'azim yani waxaa loo jeedaa yani almawqif almuta'azim markaad tidhaahdo waa almawqif aladi asaabathu lazmatu baa la yidhahdaa waa mowqifka ay musiibada iyo dhibaatada ay asiibtay dhib baa nebiga iyo asxaabadiisii haysa marka waa inay tashadaan oo tala keenaan laba arrimood buu marka nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam tan koowaad waxa weeye daarul arqam yacni saxaabigaas gurigiisa in maqar laga dhigto saxaabadana socodkaa ay joojiyaan halkaas in marka lagu cibaadaysto oo diinkii laysku baro oo dacwadii iyo khayrkii laga qarsado mushrikiinta si aysan muslimiintii u dhibin mushrikiintaasi wey alkhabwat luula tallaabada hore waxa weeye anahu nabiga calayhi salaatu wasalaam jacala wuxuu yeelay daara alarqam ibna abilarqam ninkaa saxaabiga gurigiisa oo arqam ibna abilarqam la yidhahdo almakhzuumiyi reer bani makhzuumna loogu abtiriyo yacni ninkaas gurigiisaba wuxuu ka yeelay markaza dacwati waalcibaada meesha dacwada saldhigga u ah iyo cibaadada meesha ay ku cibaadaystaan halkaasuu nabigu ka dhiga calayhi salaatu wasalaam wamaqara tarbiya meeshii tarbiyada saxaabada ay ku qaadan lahaayeenna daartaasuu ka yeelay wy lannahaa kaanat fii asli safa liannahaa daar alarqam ibna abilarqam gurigiisu waxay ahayd fii asli safa buurta safa la yidhaahda gadaasheeda hoosteeda hoose ayay ahayd wey baciidatan mid ka fog bay ahayd can kuwa qooqay oo duqaada la yidhaahdo mushrikiintii qooqday indhahooda mid ka fog bay ahayd markay daartaas iskugu tagaan cid arkaysaa ma jiro waa ay ka fog yihiin weyaan fa kaana yajtamicu fiiha maca saxaabatihi sira guriga xataa marka lagu kulmayo oo maqarka laga dhiganayo marka la soo gelayo saxaabadii nabigu waa soo raadtiran jireen yani maaragtay si siray kusoo geli jireen weyan fa kaana yajtamicu kuwa kulmabay ahaayeen fiiha daartaa dhexdeeda nebigu mid la kulmabuu ahaa fa kaana nebigu wuxuu ahaa yajtamicu mid la kulma fiiha daartaasi maca saxaabatihi asxaabtiisa buu kula kulmi jiray siran si sira buu kula kulmi jiray weyan fayatluu markaasuu ku arin jiray calayhim saxaabadii aayaat illaahi ilaahay aayadihiisa ayuu ku dul arin jiray wayusakiihim wuu tahiri jiray wayucallimuhum lkitaaba qur'aankii buu bari jiray wlxikmata sunnadii buu bari jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wabihada tadbiiri maamulkaas aad u fiican tadbiirtaa wanaagsan oo in gaalada layska qariyo ah oo maadaama ay kaa awood badan yihiin aysa maaragta dacwadan ay tirtiri karaan awoodda u leeyihiin inaad ka xeelaysato ood qarsato ihi tadbiirtaas ayuu waqaanabigu waqaa ku ilaaliyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabahu asxaabtiisabuu ku ilaaliyey kaiiran in badan uu kaga ilaaliyey oo min alaxdaafi dhacdooyin ah allatii kaana yukhshaa dhacdooyinkaasoo laga baqayo wuquucuhaa dhicitaankeeda laga baqayo iyuu kaga badbaaday weya dhib badan hadday maanta saxaabadii magaalada iskugu tagaan masaajidka xaramka iskugu tagaan dhibaato badanoo soo gaari lahayd iyo nebigu kaga badbaadiyey daaran arqam ibni abilarqam markuu saldhig uga dhigay oo meelay ku kulmaan si sira ay ku kulmaan ayuu rabbi kaga badbaadiyey walidaalika gaalada markay ka awood badan tahay oodan tabar u haynin waxaa la rabaa saasoo kale inaa uga xeelaysato maaha muslimka inuu baabaa keliya inaad ka shaqayso gaal kaa awood badan baan ka hortegaya adoon tabar aad u hayso la arag sax ma aha diinta nabigeennana kamid maaha salawaat llahi wasalaamu calayh markaasu wuxuu yidhi low ijtamaca bihim jahran wacalaaniyatan sooma jeedin yani wuxuu kaga ilaaliyey tadbiirtaas iyo maamulka cajiibka ah nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii waxyaalo badan oo dhibaato ah oo inay saxaabada ku dhacdo laga baqayo low ijtamaca bihim hadduu kula kulmi lahaa jahran si caddaana iyo wacalaaniyatan si aan qarsoodi ahayn muuqato hadduu kula kulmi lahaa wax ku dhici lahaa ayuu sirtaas ku badbaadiyey oo ka qarsaday mushrikiintii kufaartii kala dhuuntay weeye ama huwa sal llahu alayh wasalam ama nabiga calayhi salaatu wasalaam fa kaana yacbud allah ilaa isaga xasaan uu haystaa ilaalin buu haystaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo adeerkiiba meeshan taagan allah baa difaacayo marka fa kaana yacbud allah alla ayuu caabudi jiray wayadcuu ilayhi jahra si caddaanana dadka ayuu ugu yeeri jiray allah iyo towxiidkiisa bayna dahraanaya mushrikiina mushrikiinta dhexdooda intuu istaago yuu dacwadii towxiidka ugu sheegi jiray laa yasrifuhu can dalika dacwada inuu dadka ugu sheegana kama joojin jirin ulmun dulmi ay gaalo ku samayso walaa cudwaanun cadowtinimo iyo xadgudub lagu sameeyo kama joojin jirin dacwadiisa walaa sukhriyatun istihzaa iyo jeesjees walistihzaaun jeesjeesna kama joojin jirin wey in la liido sukhriya la liido walistihzaa lagu jeesjeeso kama joojin jirin waxay doonaan ha samayn dhag uma dhigi jirin maadaama aysan yani maaragtay aysan dili karaynin dacwadiisoo wadan jirin nabiga calayhi salaatu wasis jaara amaa saxaabada ducafada masaakiinta la laynayo nabigeenna waa qariye meel gooniyoon ugu tegi jiray halkaasuuna ku tarbiyaysan jiray guriga daaran arqam ibni abil arqam weya wa kaana dalika min xikmat illaahi arintaas waxay ahayd alle xikmadiisii ayay ka mid ahayd xataa tabluqa dacwatahu inay dacwadiisa ilaa ay gaarto nabiga dacwadiisa oo dacwat tawxiida oo adacwatu ila lislaam ay gaarto ilaa man yumin waman laa yumin qofka alla rumeeyo iyo midaan rabbi rumaysnaynba mumin iyo mushrik iyo kaafirba ay dacwadiisii wada gaarto maxaa yeele waatuu qabaa'ilka u sheegi jiray dacwada bandhigi jiray mawsim alxajka waatoo isku sheegi jiray dacwadiisi marka saasa ku fida weyaan falaa takuuna marka aysan ahaanin linnaasi dadkii cala allaahi alle xaggii xujatun xujo aysan ku yeelanin bacda albalaaqi markii diinka la gaarsiiyo dabadeed inaysan xujo sheeganin walianlaa yaquula inuusan oranin qaa'ilun yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ah inuusan mid yidhaahdaa uusan rabbi agtiisa xujo uga dhiganin maa jaaanaa min bashiirin walaa nadiir maa jaaanaa nooma imanin min bashiirin mid bishaareeyo oo nebi janno noogu bishaareeyo rasuul noo bishaareeyo nooma iman walaa nadiirin mid noo digo oo cadaabka alla nooga diga nooma imanin si ayan u oranin iqaamatulxujja in lagu sameeyo darteed buu maaragtay xikmada ilaahay ay ka mid ahayd nabiguna dacwadiisa sidaa uula jahra weye alhijratu ila alxabasha hijradii oo xabasho loo hijroonayay khudwadii koobaad waxay ahayd daaru ibn alaabi larqamay ahayd halkaas way ku badbaadeen tan labaad nabigu wuxuu u ishaaray saxaabadiisii in ilaa ardi alxabasha la aado haajiridii aaditaankii dhulka xabashada lasoo aado alkhadwat aaniya tallaabadii labaad waxa weeye annahu sal allahu calayh waali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ashaara cala almuslimiina muslimiintiibu wuxuu u tilmaamay an yuhaajiruu inay aadaan oo u hijroodaan ila alxabasha ay ila ardi alxabasha xabashada dhulkeeda inay aadaan meesha najaashi ninka la yidhaahdo uu joogay bacda an ta'akkada markuu xaqiiqsaday ou hubsaday nabiga calayhi salaatu wasalaam ana anajaashiya boqorka xabashada boqorkoodo najaashi la yidhaahdaa malikun boqor inuu yahay caadilun oo caadila cadaalad dadka u sameeyo laa yudlamu aanan la dulminaynin axadun qofna cindahu agtiisa aan lagu dulminaynin dulminanaan aqbalaynin inuu yahay markuu xaqiiqsaday malik caadila ayuu yidhi ordahayo dulmigaan ka tagay dhibaatadaano aada dhulka xabashada u hijrooda weya wafii rajab bisha rajab la yidhaahdaa sanata hamsin min annubuwa sanadkii nebiga lasoo diray laga soo bilaabo sanadkiisii shanaad markii nebiga lasoo diray laga soo bilaabo sanadkii shanaad bishii rajab markay wakhtigu uu ahaa yaa haajara awalu dufcatin min almuslimiina baa waxaa hijrooday oo tegey awalu dufcatin kooxdii ugu horeysay qaybtii ugu horeysay oo min almuslimiina muslimiintii ka mid ahayd ayaa hijrootay oo xagga ilaa ardilxabash u hijrootay weeyaan wa kaanuu cadadkooda marka buu noo sheegi qolada ugu horraysayo maka inta ka baxday ardilxabasha aaday u hijrooto saxaabadii ka midii wa kaanuu inay cashara rajulan wa arbaca niswatin wa kaanuu waxay ahaayeen inay cashara rajulan labiyo toban nin iyo wa arbaca niswatin iyo afar dumara ayay ahaayeen yacnii labiyo toban ragga iyo afar dumarabaa oo saxaabadii ka mida ayaa hijrooday intaasaa tagtay wey waa lix iyo tobankaa qofaa baxeen ra'iisuhu marka ninka madaxda u ahaa cumaan bnu cafaan almawiyi cafaan radi allahu canhu oo ahaa aaliu khulafaa raashidiin ayaa oo reer bani umayana ka tirsanaa radi allahu canhu ilaahay ka raadi noqdee ayaa nabiga madaxa uga dhigay isagaasaa hogaaminaya wa macahu cumaan waxaa la jirtay oo raacday awjuhu xaaskiisii ruqayata zawjuhu xaaskiisii ruqayatu bintu rasuuli illahi sal ly wasalam gabadha ruqiyo ahoo nebiga uu dhalay oo gabadhii nebiga ah ayaa markaa cumaan uu qabay ayadaa la hijrootay wa humaa cumaan iyo xaaskiisii ruqayo oo nebiga gabadhiisii ahayd labadoodu waxay ahaayeen walu baytin gurika ugu horeeyo yan usro iyo qoys baa loo jeeda haajara fii sabiil illaahi alla jidkiisa ku hijrooday oo dhulkoodii ka tagay bacda ibraahiima iyo waluuin nabilaahi luut calayhim salaam nabilaahi ibraahim iyo nabilaahi luut gadaashii qoys hijrooday oo ardadoodii inta ka tegay dhulkale u hijrooda waxaa ugu horeeyey qoyskii cumaan bn cafaan iyo xaaskiisii oo gabadhii nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ahayd wey maxaa yeel nabiyulaahi ibraahim markay naartii ku rideen waa tii uu ka haajiray waa ka hijrooday weyaan yani markuu ka hijrooday nabiyulaahi luutna waa uu rumeeyey isna waa tu maarata ka hijrooda oo ka tega weyan way ka tageen ardada kufaartii bay ka hijroodeen marka waagaas wixii ka dambeeyey hijro qoys isqabaa nin iyo xaaskii hijroodo waxa ugu horreeyey cumaan ibni cafaan iyo xaaskiisaasa ugu horeeyey wey kharaja haulaa saxaabatu saxaabadaasi way baxeen siran si sir ah bay u baxeen fii dalaami lleyli habeenka mugdigiisii bay baxeen mugdi markay baxayeen haddii yani si caddaan hadday u baxaan inay mushrikiintii qarsatay ka baqayaan fii dalaami lleyli habeenka mugdigiisa dhexdii ku safreen ayay ku baxeen qaasidiina ayagoo u jeedo aadayo u qasday u socdaahi minaaa shucayba oo januuba jidda waa dekada la yidhaahda shucayba oo jidda koonfurteeda ku taallo januuba jidda ku taallo waa dekad meeshaas laga baxo oo doomuhu yimaadaan oo tijaaradu timaado magaceedana shucaybo la yidhaahdo oo jadda koonfurteeda ku taallo ilaa ay halkaasi tageen weeyaan wa kaana min qadar illaahi alla qadarkiisaa wuxuu ka mid ahaa qadarka allah waxaa ka mid ahaa annahum wajaduu mar alla markay tageenba dekadii markii ay tageen annahum wajaduu waxay heleen safiinatayni tijaariyatayn laba doomood oo ganacsi wado oo ganacsi u timi tijaaro ka shaqaysa ayay markiiba heleen farakibuuhumaa labadaa doomood bay fuuleen xataa wasaluu ila alxabasha ilaa ardi alxabasha ay gaaraan xabashada dhulkeedii ay tagaan u hijiroodaan iyo meeshuu najaashi joogo wey amaa qurayshun amaa qurayshun quraysh falamaa calimuu markay ogaadeen bikhuruujihim raggaa iyo dumarkaa saxaabadii ka midoo hijrooday bixitaankoodii markay yani maaragtay ay ogaadeen haajuu waadibuu haajuu way kaceen waadibuu way caroodeen buuq bay kiciyeeno waa caroodeen wa asracuu way degdegeen fii aaaarihim raadkoodabay dabagaleeno waa raadiyeen xataa yulquu calayhim alqabda ilaa ay soo qabtaane dhab siiyaan ayay doonayeen saas darteed bay yani maaragtay ur raadkoodii u dabagaleen xataa yulquu ilaa ay ku ridaan calayhim alqabda qabasho ay ku qabtaan wey yani inay qabtaan darteed bay u dabagaleen saasay u aadeen wey wayaruduuhum ay soo celiyaan ilaa makata maka ay ku soo celiyaan ayay doonayeen sidaasay marka u baxeen liyuwaasilu tankiila maxay maka ugu soo celinayaan inta soo qabtaan ay maka u keenayaan maxay rabaan liyuwaasiluu inay xiriiriyaan ay joogteeyaan atankiila yani dhibkii iyo watacdiiba cadaabkii muslimiinta la cadaabayay inay u joogteeyaanoo xiriiriyaan bay doonayaan wey wayasrifuuhum ayna ka jeediyaan can diin illahi alla diintiisa ay ka jeediyaan laakina almuslimiina muslimiintii wuxuu leeyahay faatuuhum way ka tageen waa ka hormareen ila lbaxri baddiibay uga hormareen doontiiba waa furatayba mar hore farajacuu mushrikiinti way soo noqdeen khaa'idiina ayagoo kuwa gogoobay ah muraadkay rabeenna waayey oo hoogay ayay soo noqdeen wy bacdamaa wasaluu markii ay tageen ila saaxili xeebtii markii ay tageen iyo meeshii ay dekadii ay ka baxaysay doomuhu ay ka baxayeen markay tageen ayay waxay la soo noqdeen yani bikufay xunaynin waxba ma soo helin weyan ayagoo hungoobay ayay soo laabteen weyan muwaafaqat lmushrikiina lilmuslimiina wa sujuuduhum fii suurati najmi muslimiinta yani nabiga suurat sajda akriyay meeshaan wuxuu ka hadlaya nabiga xarabka wuxuu ku akriyay suurat sajda markuu akriyey mushrikiinta odayaashoodo dhanna way dhegaysanayeen suurat najmi buu ahriyey markuu dhammeeyebuu ou gaaray nebiga fasjuduu lilaahi wacbuduu ayuu nebigu sujuuday mushrikiintii way ishayn waayeen markaas ayaguna la sujuudeen tiibaa marka ayuu shiikhu noo sheegay muwaafaqat lmushrikiina mushrikiintii waafaqidoodii lilmuslimiina ay waafaqaan iyo wa sujuuduhum mushrikiintii sujuudoodii ay sujuudeenoo wejiga dhulka ay dhigeen fii suurati najmi suuraddaa markuu nebiga ahriyey suuratu najmi ayuu ka hadlaya cunwaanka u sameeyey wa fii ramadaan bishii ramadaan sanata hamsin min anubuwa sanadkii shanaad oo markii nabiga lasoo diray laga soo bilaabo ilaa sanadkii shanaad laga soo gaaro ay bacda hijrat lmuslimiina muslimiintii markay hijroodeen oo ilaa ardilxabash u hijroodeen dabadeed bixawaalay shahrayn yani ila rajab bay safreen soo ma ahayn rajab bay safreen rajab iyo shacbaan ramadaana marka lagu jira laba bilood kadib yani maaratay qadarkaas oo kale markii la joogo ya kharaja rasuulu lahi sal aley wasalam rasuulka allah ayaa soo baxay ila lmasjid alxaraami masjid alxaraam u baxay wa xawla alkacbati ayadoo kacbada gaararyaalkeeduna wa xawlu lkacbati jamcun kabiirun min qurayshin ay koox aad u tiro badan oo yacni maaragtay quraysh ka midana kacbada gaariyaalkeeda ay yihiin odayaashoodii ay safan yihiin fiihim waxaa ku sugan dadkaasi oo kacbada dhooban saadaatuhum kuwoodii sayidiyaasha ahaa wa kubaraa'uhum odayaashoodii iyo duqowdoodii baa ka mid ahaa ayaa ku dhexdooda ku jira wa kaanat waxay ahayd qad nasalat miday soo degtay calayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam suurat najmi suuratu najmi baa dushiisa ku soo degtay fa qaama fiihim mushrikiinta dhexdooda buu nabiga ka istaagay wa akhada wuxuu gudagalay yatluuha suurat najmi inuu akhrinayo fujaa'atan si lama filaan ah inuu ku dul akhrinayo yacni si aysan filaynin ayuu dhexdooda inta ka istaagay oo suuratu najmi ku akhriyo weyn wa kaana nabigu wa kaana wuxuu ahaa suuratu najmi akhrinteedii arwaca kalaamin hadalkan ugu cajabta badan samicuuhu mushrikiintu ay maqlaan qatu horay ay maqlaan weligood hadal ka cajo badan ma aynan maqal weeyaan fandahashu markaasay wareereen yani taxayaru maxay la wareereen lirawcati haada alkalaami hadalkaa quruxdiisa iyo wanaaggiisa ayay la yaabeen suuratu najmi qaabka ay ku socoto ayay arkeen iyo macaanida ay ka hadlayso suuradaasi way la yaabeen weligood waxaynan maqal weyn wa qur'aankii la akhrinaya suuratu najmi minhum xaggooda wuxuu ka qabtay kulla ma'khadin yacni waa ta'fiiriyaa loo jeedaa qur'aankii baa ta'fiiriyey u bedelay markay arkeen qur'aankaasoo u socdo waa cajab geliyey way la yaabeen weyn fabaqow markaasay kama aynan teginoo mana ku buuqine waxay baaqi noqdeenay ahaadeen yastamicuuna ilayhi qur-aanka inay dhegaysanayaan ama nebiga ay dhegaysanayaan mabhuutiina ayagoo kuwa la wareeriyey ah yani bahad oo ku dhacay dahsha ay ku dhacday wey saakitiina aamusan xataa idaa tala markuu nebigu akhriyey fii khawaatimi suura suuradda aakhirkeedii markuu gaaray ay ku sugan tahay zawaajira wax reerreebo dadka xumida ka reebiyo zajri ah wa qawaarica kuwa garaacayo mushrikiintii garaacayo markay arrintaa maqleen taarat laha alquluubu laabtoodii baa duushay meelay joogaan isgaran waayeen wey watala markaasuu nebigu wuxuu aqriyey fil akhiiri suuradda dhammaadkeeda ugu dambayntii fasjuduu lilaahi wacbuduu fasjuduu sujuuda lilaahi alla u sujuuda wacbuduu ay wacbudu llaha allana caabuda ayuu nebigu akhriyey markuu nebiga akhriyey aayaddaasi wakhara saajida nebiga sujuud buu la dhacay wakhara wuu dhacay saajidan asagoo ama sujuudaya markuu uu dhacayna sajada aljamiicu dadkii dhegaysanayo dhan way wada sujuudeen walam yamlikuu anfusahum naftoodana ma ay aysan hanan oo kama ayan celinin sujuudii ay maaragtay sujuudi lahaayeen nebiga ku raaceen ma aynan ka hananin wey yacni ma aysan ka celinin wey ayagana waa la sujuudeen wey waa isayn waayeen rawa albukhaariyi can ibni mascuudin radi allahu canhu imaam albukhaari fii saxiixi wuxuu ku warinaya cabdullahi bn mascuudna uu ka warini ana nabiya sal allahu alayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam qara'a suurat najmi suurat najmi inuu akhriyey fasajada biha nabiguna uu sujuuday markii uu gaaray fasjuduu lilahi wacbuduu famaa baqiya axadun qof ma harin oo min alqowm dadka ka mida ilaa sajada waa sujuude mushrikiintii lafteedu waa wada sujuudeen fa akhada rajulun nin ayaa wuxuu soo qaatay oo min alqowmi mushrikiintii ka midihi kafan min xasan yacni waxaa la yidhaahdaa sacab muggii oo maaragtay qaruurax ah aw min turaabin ama cara ah buu dhulka ka soo qaatay marka inuu sujuudo diidan yahay farafacahu markaasuu sacabkii oo carada ahaa ama qaruuraxii buu soo koryeelay ilaa wejhii wejigiisa u koryeelay oo saasoo kaleo wejigiis u saaray weeye qaala markaas wuxuu yidhi yakfiinii haada kanaa igu filan aniga sujuud ahaan igu filan wejiga dhulka dhigi maayo buui ninkaas marka wuxuu leeyahay cabdulahi mascuud falaqad ra'aytuhu ninkii kafka soo qaatay oo saa ugu sujuuday waxaan arkay buu yidhi waan arkay bacdu mar dambe ayaan arkay isagoo qutila kaafiran gaalnimo qutila la dilay kaafiran isagoo gaal ah kufri lagu dilay wa huwa ninkaasna umayat bnu khalafin ninka umayat bnu khalaf ahaa ayuu ahaa qutila yowmu badrin maalintii badr ayaa isagana meeshaasi lagu dilay weyan hada bilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamad